bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo toddobaad ee ka mida min riyaad saalixiin min kalaami sayid almursaliin waxaynu ku soo jiray fadliga ku jira gaajada iyo adag oo loo sabro وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم أبو طلحة زيد بن سهل الأنساري magaciisa zayd ibnu sahl baa la yidhaahdaa kunyadaas iyo naanaystaas buuna caan ku yahay abu طalxa wuxuu ku yidhi liummu sulaym ummu sulaym wuxuu ku yidhi ramlaa la yidhaahdaa iyo maye magacyo kaleba waa la sheego fara badan laakiin ayadna waa mashhuuratu bikunyatiha wuxuu ku yidhi qad samictu waxaan maqlay sawta rasuuli illaahi sal allahu calayh waalih wasalam dhawaq iyo codkii maqlay daciifan asagoo taag daran oo qad samictu sawta rasuuli illaahi daciifa isagoo aada u haddii ruux markay baahidu ka badato uu tiiro dhigahayaa codkiisa iyo awooddiisaoo dhan baa isbedelaysa tabartaa yaraanaysa codkuna awood buu ku soo baxaya enerji buu ku soo baxahaya acrifu aan garanayo waxaan garanayaa fiihi fii rasuulilaahi ama codkiisa waxaan ka dareemayaa way aljuuca baahi badan baan ka dareemaya fa hal cindaki min shayin wuxuun ma haysaa minta haddii lagu kordhayo mubtadaha la geliyo meelahan oo kale fii siyaaq اlistifhaam waxay faa'iidaysaa alcumuum wa altansiis cala atacmiim baa la yidhaahdaa ma haysaa ma aha macnuhu hadda fahal cindaka shay-un ma haysaa weeye laakiin marka min lagu daro wuxuun ma haysaa weeye wax uun shay lagu sheego ma haysaa way kala duwan yihiin mintaa macnaha faa'iidanaysa siyaadadaah fahal cindaka shan wax ma haysaa iyo wuxuun ma haysaa way kala duwan yihiin waxaa xeel dheer wax uun ma haysaa taasaa xeel dheer macnahaas u jeedaa saxaabigu marka samictu sawta rasuulilaahi dhawaqii codkii nebi maxamed baan maqlay xaala kowni daciifan daciifa inay xaala tahay baa sawaaba wadaadana waxay leeyihin samica ayaa waxaa la dhansiiyey macnaha ficlin aakhara facudda ilaa mafcuulayn laba mafcuul baa loo tebiyey oo daciifa mafcuulkii labaad bay noqon kartaa wadaaddaa odhanaya maxaa yeele samica waxay ku gudubtaa waxay u gudubtaa hal mafcuul oo keliya sida ah, muttafaqa ah allahuma in ficilkale macnihii la dhansiyo la ursiyo kadibna ficilkaas camalku qaban jiray ay qabato laba mafcuul loo tallaabiyo acrifu aan dareemayaa fiihi fii rasuulilah aw fii sawtii waxaan ka dareemaya aljuca baahi daran fahal cindaki min shay wuxuun agtaada ma yahay bini aadan uu wax moodo faqaal umu slem waxay tihi nacam waxbaan hayaa faakhrajad waxay soo bixisay aqraasan jamcu qursin canjeero weeye aqraasan kibis waxaan canjeerada ama rootiga aad tidhaahdaan ama sawaayadda wuxuun bura wey waxyaabahan la dubee ama muufada u taqaanaan idinku ama uun aad jabaata tidhaahdaan ama aad kibis tidhaahdaan waxaan wey oo min uma ahadat waxay qaaday umu sulaym khimaaran garbasaar bay soo qaaday khimaarku waa marada yaree qaarkooda gabdhuhu ay ku asturtaan madaxa ilaa wejiga ilaa luqunta ilaa garbaha marada yar ee garbasaarta la yidhaahdo haddana dumarku xijaabka wey intaysa xidhan ka hor ay qaarkooda ku duubtaan taas wey uma ahadat waxay qaaday khimaarkii kii soomaali khimaar hadday maqlaan mastarka madaxa lagu xidhay moodayaan khimaarku kaasmee waa midkan maradan yare ee qaarka hore ay dumarku ku asturtaan uma ahaduu waxay qaaday umu sulaym khimaaran garbasaar bay qaaday oo laha iyadoo ay lahayd fa lafat ilkhubsa kibistii bay ku duuduubtay bibacdi bacdi alkhimaar garbasaarta qayb ka mida ah, kibistii bay ku asturtay ku duubtay saysan usii engegin oo u qalalin ama aysan u qaboobin haddayba kullay uma dasathu waxay gelisay kibistii iyo wixii marada ku duubnaydba taxta thawbii maradiiba ii hoosgelisay halkaa kilkisha ah ama gollonkay u gelisay dharkuu qabay ama gu'iisii ama qamiiskiisii hoos ka marisay waraddatnii bibacdihi barhkiina korkay igu duubtay buuri anay go dhigtay waxaa lagu duuba waa maxay garbasaartii kibistii qayb ka ay ku duubtay intii soo hadhay maradii garbasaarta ahayd kurkay ogu duubtay iyo madaxa madaxay ogu duubtay way ku asturaysaa ruuxu nin iska wata go'yar ama garbasaar yar iska wata umbaa loo arkahayaa kibistii lama arkaayo leanno maradii qayb ka mida ah madaxay anas ogu duuban iyo luqunta intii kalena meeshanay ugu jirtaa marka waa siyaasadda umusulaym haweeney xakiimay ahayd oo badan oo badan falafat way duubtay alkhubza kibista waxay ku duubtay bibacdihi bacd alkhimaari garbasaarta qayb ku duubtay uma dasathu waxay gelisay dasigu asalkiisu waa shayga meel cidhiia ah lagu riixo meel cidhiidha ah in lagu riixo awood lagu geliyo ayaa dasiga la yidhaahdaa asalkiisu uma dasathu waxay gelisay ku riixday taxta thawbi aniga maradayda hoosteeda bay gelisay waraddatnii way igu go'ayso way igu go'ayso ah, eh, madaxay igu duubtay bibacdihi bacd alkhimar garbasaartii yarayd qaybna kibisti bay ku duubtay oo halkaa feedhaha ii gelisay qaybta soo hadhayna madaxay igu duubto goob goobay iga dhigtay warku intaa inaad fahanteen bayla tahay uma arsalatnii ilaa rasuulilah rasuulka ilaahay ayay ii dirtay fadahabtu bihi waan la tegay kibistii baan la tagay kibistii baan sii qaaday fawajadtu rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan helay jaalisan isagoo fadhiya fi lmasjidi masjidka dhex fadhiya jamaaca min asxaabihi asxaabu sufna ay la fadhiyaan weliba suurat الnisa uu barahayba anas iyo riwaayo kale suurat الnisa ayuu barayay ku dul akhrinhayana uu ka saxaayey iyagoo badanoo toddobaatameye sideetameeah wa macahu الnaas nabigaa masaajidka dhex fadhiyey ummadna waa la joogtay weliba wuxuu barhayoo asxaabu sufay u badnaayeen fa qumtu calayhim waan dul istaagay faqaala rasuul اlahi sal lay slm rasuulka wuxuu yidhi arsalaka abu alxa ma abu alxa ku soo diray marka hore bay la soo dardaarantay abu alxaba waxay ku yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam u tag isagoo keligii haddaad hesho waxanyarkeed wado nabiga ku wareeji gurigiisa ha aado markaa ha dheefsado haddiise la badan yahay oo dad la joogaan sug bay yidhaahdeen intuu nabigu ka kacahayo markuu nabigu istaaga ee gurigiisa u aadee la kala dareeree keligii u noqdo ka dabatago hoos ooga dhiib alaabta wixii waa wax yar nabiga iyo ruux kalunbay deeqdaa marka waxay damceen nabigu maadaama baahi tii ummadda ka daran ay hayso nabigu aad u rafaadsan yahay iskana qarsanaya wixiisa inay u qariyaan bay damceen dardaarankaasay soo siiyeen anas la soo siiyey markuu nabiga ku soo baxay baa nabigaa su-aal weydiiyey marka lagu yidhi anas waxaa lagu yidhi haabit iyo ardaydiisa baa weydiiyey dardaaranka aabbaha oo abu talxo adeerkii ah hooyadii qaba iyo hooyadaha ku soo siiyeen maxaad u hallaysay wuxuu hi waxaan nacay inaan nabiga been u sheego waxaan nacay oon dhibsaday inaan nabiga been u sheego ma abudalxa kus may nabi allow adaanku rabee bal iska hawshaada iska wado bal adugu dhihi lahayd markaad u roon tahay kale maya oo dhihi lahaydba waxaan diiday bu inaan nabiga eh, de la soo diray abudalxa soo diray oo hooyadii baa soo dirtay laakiin qorshe iyo siyaasad kale lala soo diray agaasan sidan dhaama baa lala soo diray nabigu markuu su-aashii weydiiye waxaan ku qasbanay inaan si saxa ah ugu jawaabo nabiga yidhi arsalaka abu alxa ma abu alxa ku soo diray faqultu nacam haa abu alxa i soo diray faqaala wuxuu yidhi suubanuhu aliطacaamin maraashiin buu kula soo diray suuriyaad noogu yeedhaysaa soo maa hawshii waa uga isbadashay adkaatay idan wuu ku qasban yahay haddana inuu run sheego raashiin baa lala soo diray haba yaraadee kibis yar buu wadaa soo maa faqultu nacam haabaa idhi buu i raashin baa layla soo diray faqaala rasuul lah sal slam quumuu nabigu wuxuu idhi intii fadhidee dhan soo kaca ina keena w alay aad soo marteen jaabir wixii ku dhacoo kale xalay baa abu alxa iyo wiilkiisii iyo umusalaynba haysta fanalaquu nabi maxamed iyo saxaabadii baa soo dhaqaaqay wanalaqtu bayna aydin annagoon horboodayb xaggee ku hadhaa qorshihii waa isbedelay waxaan yarka nabiga uge u qaray baa lagu ogaa nabig wuxuu le keen abu alxa raashin inoo soo dhaqaaqa muxuu sameeyaa duubkiisii iyo kibistiisiiba kilkishintuu gashaday yuu horbooday nabiga iyo saxaabadii horbooday gurigu usoo cararay fanalaquu waa soo dhaqaaqeen suubanihii iyo saxaabadii wanalaqtu bayna aydiihim anna hortoodii baan ku dhaqaaqoon booday xataa ji'tu abaa alxata faahbartuhu ilaa aan abu alxa u imid oo gurigu joogan u warramay xataa ji'tu abaa alxata faahbartuhu abu alxan u imid markaasaan u warramay buui abu alxa maalinkaas aad buu cadhooday riwaay xadiidku uu leeyahay faqaala abu alxa fadaxtana fajacala yarminii bilxijaarati buui anas baa ka sheekaynaya waadna ceebaysay waadna fadeexaysay dhagax buu hahaabtay way dhagax tuuray intaan cararay oday adeerkiiwaana aabba u dhihi doonaa hooyadii ninkii qabe weye inaadu qiimo badanoo khayr badan buu ah marka abu alxa wuxuu u arkay in anas uu agaasinkii iyo wixii lala diro dhanbu uu kharibay anasna nin dadkio caqli badan buu ahaa laakiin waxaa ma kharibine nabi maxamed baa qorshihii bedelay yaqiino iyo isku hadlayn rabbigu uu ku qabo calayhi salaatu wasalaam wayna noqon doontaa haddee marka abu alxa iyo umu sulaym iyo anas qorsho kaloo u socdo nabiguna qorsho kalou wataa calayhi salaat wasalaam wuu gartay inuu abu talxa soo diray raashinna uu wado ina keena buui wuu anas gurigi markii laiskugu yimid abu talxa iyo marka wiilkiisii baa isku dhacay fadaxtana fajacala yarmini bilxijaara waadna ceebaysay buu markaasuu idhagax tuuran cararay asaga anasa wuxuu hooyadaba waxay ku tidhi laa tafdaxnii yabni ha ceebaynin si hawshaan si tartiiba ah u agaasin nabiga waxaan ku wareeji ummaddan haygu soo kicinin horaan bay la soo dardaarantay anas qaybtan uu ka sheekay wuxuu ihi markaan hor boodahayay yaan hor orday buuhi wa ana xasiinun likatrati man ja'a macah anoo aad iyo aad u walbahaarsan oo la yaaba nabiga dadka la socdo siddeetan ruux baa la socoto ragoo baahan anoo aad u walbahaarsan baan hor orday buuhi fadahaltu calaa ummi sulaymin wa ana mundahish hooyadii baan u galay anoo wareersan waxaan kala garan ba jirinba qorshuu iga hallaabay tilaabadu iga hallowday abuaxaanade dhagax iyo halgaad buu soo gooyey hawshoo dhan waa kullaatay qisadaasuu ka sheekanaya saxaabigu faqaala abu alxa wuxuu yidhi yaa sulaym umma sulaymey qad ja'a rasuulu ullaahi binnaas nabi maxamed madiinoo dhan soo fujiyey waaka nabi maxamed iyo ummaddii qad ja'a rasuulu lah rasuulka ilaahi baa yimid binnaasi dadkii buu la yimid walaysa cindana waxaanu siinana ooma hayno ummaddan uu nabigu soo wada hadda maxaynu samaynaa u fiirso gobonnimada iyo caqliga iyo fiqiga diineed umu sulaym wadaadkeedii way caawisa faqaalad allahu warasuulu aclam maxay tiri u kaadi allihii rasuul ba u ogaal badanee daah anas nabigu waa iman jiray waana u adeegahayay maalinko dhanna wuu la joogahayay kamana maqnayn markuu sidaa u soo istaagayba wuxuu subanuhu u yidhi ma abu alxa ku soo diray waa fariin haddana mu weydii nabigu sal l slam dhihi ma anigu ii baahan yahay mise in yar yuu rabaaye wuxuu yidhi ina keena kulligii intaasay ka fahamta muslim hawshu inay meel kale wax ka socdaan oo halgaad iyo dhagaxtuur uusan u baahnayn ee anas in la dilo la dhibaateeyo faqaala waxay tidhi allahu warasuulu aclam alliya rasuulkiisa u ogaal badan maslaxada siday tahay in keligii waxa yarka uu nabigu calfanaya iyo inay ummad la wadaagi hawshaa nabiga u ogaal badane faraha ka qaadbay jir fainalaqa abu ala abu ala markii asagii muslim iswaraysteen nabiga buu ka hortegey iyo saxaabadii soo socotay fanalaqa abu alxata dhaqaaqay xataa laqiya rasuul allah ilaa rasuulka ilaahi uu la kulmay buu socday faaqbala rasuulu llahi macah rasuulkii baa la soo raacay oo de abu alxa la soo noqday xataa dakhalaa ilaa ay soo galeen abu alxa iyo rasuulku gurigii soo galeen riwaaya xadiidku uu leeyahay abu alxa wuxuu nabiga uga hortegay laba qodob bay ahayd inuu nabiga soo dhoweey calayhi salaatu wasalaam dhaqankan hadda way lahaayeen saxaabadu midda labaadna inuu xogta u sheego wax ka jira nabi allow dhegtu nabiga afku saarahay nabi allow anas annagu waxaan usoo diray laba xaboo kiisaan usoo dhiibnay oon weliba kibis khayr badan ahayn oo tii qalabsanayd ah baahida badnayd een dareennay un baan rabnay bal inaad uun biyaha ku cabto waxaan ummad ku sooro iyo war rag loo soo kaxeeyo midna meesha ma yaala inuu dhaw rabaa oo nabiga xoos xogta ogu sheego iyadoon la maqlaynin isagaa ka sheekeeyey faqultu yaa rasuul allah maa cindanaa ilaa qursun camilatu laka umu sulaym bu nabi allow kibis yar jab canjeera ah oo muslimkuu hagaajisay keliyan baa nagu haynaa inamaa laka shay-an watanwiinu hunaa aw tankiiru hunaa waa maxay lii litaqliid wax yar oon qiimo lahayn muslimkuugu talagashayn baa nabi allow haynaa buuri nabigu wuxuu yidhi intaa markuu abudhegtan afka u saaray waan ku siraystay buuri iyo nabigu wuxuu yidhi intaasi miy ahaa khayr weeye udkhul soo gal warka joojiye fa ina allaha sayubaariku fiihi wa fii riwaaya udkhul fa ina allaha yajcalu fiihi اlbaraka kibista yarteed kilkisha soo geliseen u talagasheen allah barakayne eh, calaacalka iska daa iyo xamxamta joojiye ina geli guriga wadaxuu guriga galbu nabi sal l idan warkii waxaa soo baxay umu sulaym ay tidhi allah warasuuluhu aclam faqaala rasuullah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi halummi maa cindaki ya umu sulaym halummi keen halumma luqat lxijaaziyiin lamana jamciyo lamana taniyeeyo calaamatu ta'niisna lama geliyo qur-aankuna waa ku yimid halumma shuhada'akum iyo meelo badan bay ku timaada qur-aanka laakiin luqat hayr xijaaziyiin damaairta waa la raaciyaa oo waa la ta'niif baa galo oo e, halummu waawljamaaca raacdo hawlo badan baa la geeya waa ismu ficil aad garanaysaan halummi ay keen weeye maa cindaki wixii agtaada ah wixii agtaada ah keen halummi keen la kaalay maa cindaki waxaad haysay yaa ummu sulaym fa atat bidalika alkhubs kibistii anas marka horeba loo dhiibay ee qorsheedii isbedelay bay keentay fa amara bihi rasuul lah ilaahi baa amray in la burburiyo oo la yaryareeyo la jarjaro fa futta waa la burburshay oo waa la jarjaray kibistii wa casarad calayhi waxay ku murdisay ummu sulaym ku murdisay ummu sulaymin cukatan qumbe fa aadamatu markaasay koosartoy iidaantay kibist maxaa lagu cunaadee caana ma jiraan maraqna lama hayo lama hayee qumbo suba ka dhammaaday oo guriga yaallay buu nabigu yidhi keena umu saliim marka dambe iyadoo idaamaysa habaynayso waa mar dambe nebi maxamed bayr qumbaha la keeno nabigaa soo murdiyey wax yar oon ka badnayn baa qumbihii salkiisa laga helo dufana bismi illaahi buu barakee subagii baa batayba canjeeradii buu nabigu farta saaray kibistii ilaahw barakee buui anas wuxuu yidhi barartayba anoo arkaaya way kala fiday xeedhadii bay buuxisay xeedhadii bay buuxisay subagiina waa batay subagii iyo nabigu wuxuu isku rufaaqay kibistii toban toban baa loo geli doonaa wixii yaraa ee loo qarinhayay jeebka anas lagu waday qisadaas way qisadu wacasarad calayhi ummu sulayman marka waxaa loo leeyahay gurigeedii ba hawshu ka dhacaysa qumbaha iyadaa iskale waa hawsheeda laakiin hawsha waxaa qabtay abu alxiya nabi maxamed bay ahaayeen riwaayad kale xadiidka caddeey waxay ku murdisay calayhi cala alkhubs waxay ku murdisay umu sulaym cukatan qumbo sooma taqaana waa qumbe qumbo waa la yaqaanaa waa idin xoolaha haragoodaa laga sameeya lo-da khaasatan iyo wixii la mid iyo geela ayaa laga sameeyaa waa waa subagay subaga inta badan lagu shubtaa iyo howlahaas dadka qaarkoodna malabay bay ku shubtaan marka wuxuun salkiisa laga waayi maayo wuxuun ruux ku subkado salkiisa lagama waayo fa aadamatu markaasay ku iidaantay oy oga dhigtay subagii iyo wixii salkiisa laga helay ee nabigu ku duceeyey bay oga dhigtay koosara oga dhigtay uma qaala fiihi rasuul اllah wuxuu ku yidhi ku akhriyey maa shaa allahu an yaquul wuxuu ilaahay doono inuu yidhaahdo yuu ku duceeye nabigaa ku duceeyey subagii intay dufanka ahayd kibistii buu nabigu ilaahay u bariyey riwaayada xadiidku walaaba cadaysa axmed uma masaxa rasuul اllahi bihi sabaabatahu uma masaxa alqursa faاntafaka wa qaala bismi اllaah falam yazal yasnacu dalika wاlqursu yantafik xata ra'aytu اlqursa fi اljafnati yatasic waa lafdigii anas nabigu ducaduu ku akhriyey abu yacla baa wariyey iyo axmed bismi اllaah allahuma acdim اlbarakata fiih saasuu yidhi subagii fartu uu saar allahuma acdim bismi اllaah allahuma acdim اlbarakata fiih ilaahu khayrkiisa badi kibistii buu farta saaray intaasuu yidhi markaasuu afuufmay oo wixii weynaaday ilaa xeedhada dhannayd buu u buuxshay marka jumlada ah uma qaala fiihi rasuul اllahi maa sha allah an yaquul waxaa weye bismi اllaah allahuma acdim اlbarakata fiih intaasuu nabigu ilaahay uga baryay ku duceeyey ilahina waa ka aqbalay uma qaala nabigu wuxuu yidhi iidan licaشhara toban ii soo daaya riwaayad xadiidka waxay markay guriga yimaadeen ayuu nabigu yidhi halkiinaa jooga albaabka albaabka ii taagnaada abu طalxiya nebi maxamed baa guriga gudaha u soo galay gurigu waa guri yar toban toban nin buu yaa allahu ku qaadaa idan nabigu wuxuu hi toban ha la ii soo daayo wadaaddo marka mutaahiriin oo xoogu ku ficlayn masalada waxay yidhaahdeen say mucjizada iyo barakada loo wada arko oo saxaabado dhan arkaan hal marba siddeetanka inay soo galaan ayay ahayd oo guriga siddeetanku fadhiistaan kadibna uu toban nabigu darka ugu sii daayo qorshoo dhan baaba ka hadlaysan guriga siddeetan ragga qaaday xaggee jooga ee madiina ku yaal siddeetan ragga iyo reerkii deganaa iyo carruurtiisii guriga qaaday horta aggee ku yaala midda labaad nabigu siduu yeelay baa ka wanaagsano xeedhada waxa ku jira ninka waxaa laga in xogow aad istiraado amay kaa ugu filaan weydaa inay majhuul ahaato oo siddeetanku waxa gudaha ka socday ogaan waayaan oo nin walma ku dharga alxamdulilah u baxay barakadu fiicantay walbarakatu fi lmajhuul in laysla arka ma wanaagsanaba siyaasadda nabiga ka saxan midda kale mucjizaadkooda nabi iyagaa qarsoomaya reer muslimiin baa jooga watalxa jooga saxaabadii cunto dhan baa jooga ayaga waa arkaanba ishay ku arkaan idan licashara toban ii soo daabuu suubanu sal ly slam faadina lahum toban buu u soo daabay watalxi faakaluu waa cuneen xataa shabicu ilaa ay dhargeen uma kharajuu waa baxeen uma qaala subxuu iidan toban kale iisoo daa ii inay soo galaan faadina lahum waa u idmay abu alxa inay soo galaan faakaluu waa cuneen xataa shabicuu ilahay dhargeen uma kharajuu ay baxeen uma qaala subun wuxuui mar kale idan licashara tobanuu idinfaadina lahum xataa akala alqowmu kulluhum ilaahay dhammaantood ay dhargeen oo calfadeen oo raashinteen oo quuteen wa shabicuu ay dhargeen waalqowmu raggu marka ayada aanu nabigu maalinkaasi welimada u sameeyeyna sabcuuna rajula wa toddobaatan raga aw amaanuuna ama waa sideean waa shaku raawi riwaaya cinda albukhaari laakiin riwaayada cinda muslim wa cinda albukhaari aydan iyadoo majsumaana way timid xata akala minhu bidcatun waamaanuuna rajulan bidcatun waamaanuuna rajulan ilaa ay wax ka cuneen sideean iyo dhowr rag ah sideean iyo dhowr raga ah wax ka cunay siddeean iyo afar siddeean iyo shan bay ahaynbaa riwaayadku sheegeen meeshan hadda uu ixaaleeya bukhaari u ixaaleeya xadiidka wadaadka muxaqiqa waa meel dambe oo uu xadiidkuusan ku sharxinba xaafidka oo ku ixaalayn doono kitaabu calaamaati الnubuwa xadiidka halkaa ka akhriya sharxiisa iyo faahfaahintiisa riwaayadkiisa ninka u baahda wuxuu kaloo kusoo bilowda xadiidku kusoo sheegay xaafidka bukhaari kusoo saaray markii u horraysayba awaailka kitaab sala buu ku keenay waa laga fiirin karaa meelaha u horeeyu xadiiku inta badan ku sharxaa meeshaan dambe waa baab kaloon shuqulba ku lahayn calaamaat annubuwa maadaama mucjiza min mucjizati rasul ambaarsan yahay meesha ugu manaasabsayd buu xaafid ku sharxay halkaa laga eego muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay xadiidkan isaga ah wa fii riwaayatin riwaaya xadiidku leey waxaa ku yimid famaa zaala muusan daynin nabigu E, ma zaal cafan arinku muusan ka zoolin yadhulu inay soo gelayaan wayaruju a baxahayaan xataa lam yabqa minhum axadu ila daal xataa lam yabqa minhum ilaa uusan ka hadhin minhum min aljamaca min alqowm axadun aadama ilaa dakhala waa soo galo guriguu galay oo faakala uu cunay xataa shabicla u dhargay uma hayaaha nabigaa isku ururiyey canjeeradii yarayd ee kibista ahayd iyo subiguu isku hagaajiyey uma hayaha nabigaa isku ururshay oo isku duway faidaa hiya miluha sidii markii la gelahaya ee la bilaabaya ay ahayd bayba tahayba xiina akaluu minha markay wax ka cunay xeedhadii waxaad moodaa weliba inaan futuuraha la saarin oon aadaamabadka weli waa buuxdaa subagii waa sidiisii xeedhadina waa buuxdaa uma hayaha waa ururiy nabigu waa isku duway faidaa hiya miluha waaba ayadii oo kale sidii mark hore u buuxday xiina wakhtigii akaluu minha ay bada'u اlakla minha ay bilaabeen inay wax ka cunaan wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid faakaluu caشharaةa caشhara toban toban bay u cuneen xataa facala dalika ilaa uu sidaa nabigu ku sameeyey biamaaniina rajulan sideean rag ah uma akala الnabiyu nabigaa quutay markay kulligood baxeen bacda dalika intaa kadib wa ahlulbeyti iyo anas iyo abualxe iyo umuslm caruurteedii wa tarakuu ay ka tageen haddana suuran hambayba ka tageen reerkii baa kulli qadeeyey nabi maxamed baa marka dan wa ka cunay markay saxaabadu ay fuleen aalubeytka oo dhan wa tarakuu su'ran hadhaa iyo hamba wanaagsanna way ka tageen wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku yimid uma afdaluu waxay soo reebeen saxaabada iyo muslimiintu ay ka tageen maa ballaguu jiiraanahum waxay gaadhsiiyeen dariskoodii balaquba ana ii dhigaan sawaabu waa min atabliiqi laa min albalaaqi uma afdalu waxay soo reebeen maa ballaquu waxay u gudbiyeen jiiraanahum dariskoodii riwaaya xadiidku uu leeyahy uma akhada maa baqiya fajamacahu uma dacaa calayhi facaada kama kaan meeshaa hore faida hiya miluha xiina akaluu minha macnaheeda waxaa fasir riwaayadii kala farsirtay uma akhada maa baqiya wixii soo hadhay buu nabigu uma hayaaha faidaa hiya miluha xiina akaluu minha baa idiin dhigan hadda riwaaya kala cadi uma akhada maa baqiya uma dacaa calayhi bilbaraka cafwan uma akhada maa baqiya fajamacahu uma dacaa calayhi bilbaraka facaada kamaa kaan wuxuu ku laabtay sidii markii horeba uu ahaa dariskii wax laga siiyey ree anas ree abu way ka badatay way ka badatay baa loo qaybiyey idan allah wa rasuulu aclamta umu sulaym soo baxday iyo barakaadkii iyo calaamatun calaamaadkii nubuwada qayba ka mida ah. wa fii riwaayatin can anas riwaya xadiidku uu leeyahay ku yimid qaala wuxuu yidhi anas ji'tu rasuul allahi yowman maalin maalmaha ka ah nabiga u tagay fawajadtu waxaan subanahayay jaalisan isagoo fadhiya maca asxaabihi asxaabtiisa la fadhiya oo qur-aan waqad casaba asagoo duubay oo xidhay batnahu beerkiisii bicisaabatin karin buu ku duuba maruu saa ugu qabtay calooshu markay baahdu ka badato xiidmuhu madhaan calooshu marato waad isku dhicoodawannaga ka soo sheekaynay marka in la cadaadiyoo la riixo oo intii dhagax la saaro mara lagu duubo lagu xidho waxaa isqabanaya gankii iyo boggii iyo xiidmihii calooshiibaa isqaban way ciidhiyamayaan markaad cidhiidhinka u yimaado xoogo awood baa ku soo geli gaajo badanna dareemi haddii kale meeshiiba haawanayso dabayl baa kugu dhici wixoo dhan baa maranaya marka caburinta la caburiyo waxaa ku jira xoogow nacfi baa ku jira hadda nacfigu ad ka waa maxay ogoo tabar ku soo gelaysa dhibkii badnaa ku haystay iyo tabardarradii badnayd ka yarnasan mooyeene haddii nin caloohiisa dhagax ku xidhay bahay darteed dhibka haysta waad dareemi kartaa faqultu libacdi asxaabihi xertii la joogtay qaybo ka mida ah waxaan ku idhi lima casaba rasuulullaahi batna rasuulka beerkiisa muxuu u duubo dhagaxa oogu xidhay idin xanuun baa dhici kara inuu yahay nabar nabigu ka gaadhay baa huubsanaya anas nin caqli badan bu faqaaluu waxay min aljuuc maxaa kugu dhacay baahi baa keentay uu nabigu beerkiisa uu ku xidho marada uu duubo fadahabtu ilaa abialxan u tagay abialxan u tagay wa huwa zawju umu sulaym waana umu sulaym ninkeedii binti milxaan ahayd faqultu waxaan ku idhi abu alx yaa abatah aabbow waa adab iyo waxaa weyaan iyo anshi wuu oga jeedaa aabbihiisa dhalay ma ah waa adeerkii waa adeerkii hooyadii qabay laakiin waxaa weeye ruuxa kaa weyn hadduu doono xataa wax idinka dhexay usan jirin aabbo waa layska odhan karaa sida wiilka yarka adeerow u jiraado marka waa ta'adub qad ra'aytu rasuulallah rasuulka ilaahi baan arkay casaba asagoo duubay oo xidhay batnahu beerkiisii barakaysnaa bicisaabatin karin iyo mara ku duubay iyo dhagax fa sa'altu bacda asxaabi xirtii barhkeed baan weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen min aljuuci baahi darteed buu nabigu sidaa u yeelay fadahla abu alxa calaa ummi abu alxa wuxuu u galo u tegay hooyadii umu sulaym faqaala wuxuu idhi hal min shay wuxuun ma haysaa nabigu maanta baahida lagaga tiro qaalad nacam haabay tidhi cindii kisarun min khubsin wa tamaratun agtayda waxaa yeela jajab kibiseed waxyaroo aan badnayn cindii kisarun jamcu kisra waa ataa kibis dhammaystiran ma ah xabad isku dheganoo weyn xataa ma ahee waa haafaf soo harharay oo jajabay weeye oo haddii laisku qabto ama laisku jabiyo koosaar loo helo wuxuu noqon karaa wa min khubsin kibisa waa tamaaraatu dhowr xaboo timir ah fain jaana rasuul lahi bat haddii rasuulka noo yimaado waxdahu keligii ashbacnahu waan dharjinaynaa timirtaas iyo jajabkaasaan iskugu habaynayna wain jaa aakharu maca ruux labaad hadduu soo raacana qalla canhum waa ka yarano ma deeqahayo waxba u tari mahayo waa wax saa u yaraa waxaan sideetan dhowrka ragga ay ka noolaadeen reerkii iska lahaa ee martisoorka fixiyeen ay ka dhargeen dariskiina loo qaybiyey ummaddii loo qaybshay waa intaas waa shay laleeyahay nabiga keliga hadduu yimaado waa ku filan yahay haddii ruux soo raacana waa ma deeqayo wadakara wuxuu sheegay anas tamaam alxadiii xadiidka hadda dheeraa aad marayseen qisadiisii buu ka sheekeeyey xadiidka waxaa ku jira fawaaid aad iyo aad u badan baa ku jirta waxaa ka mid a ah اlcamali biاlqaraa'in jawaazu اlcamali biاlqariina qariinada shayga aan makhraatiga dhammaystiran ahayn waxna ku daraysiin kara ayaa qariino la yidhaahdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam codkiisii iyo dhawaqiisii iyo tabardaradii ka muuqatay codka nabiga iyo siduu daciif u yahay iyo saxaabigu wuxuu ka fahmay inuu nabigu baahan yahay nabigana muusan weydiinnin asna ooma sheegin laakiin codkii nebi maxamed tabardaradiisii iyo dacfigii ka muuqda wuxuu ka ogaaday nabigu inuu baahan yahay qariinadaa ayada abuna go-aan ku qaatay in nabiga ay uu caawiyo uu garab istaagay maalinkan ayadaa qisadan qiso lamid ah ayaa abu dalxa ka nabiga ka soo martay maalin maalmaha ka mida ah, xilligii khandaqa wushuu socotay ah, intaan khandaq dhicin cafan ka bay ahayd ayuu nabiga arkay isagoo aad iyo aad u baahanoo bee bogya beerka ku xidhay dhagaxyaan iskaga xidhay gurigu muslimiin buu yimid wuxuu wax ma haysaa ma wax ma yaallo waxaan aynama jiro wuu tegey nin yahuudi ah oo beer waraabsanhaya ayuu kula heshiiyey inuu beerta u waraabiyo oo eh, uu siiyo suus shaciir ah, suus shaciir ah waagi baryelaa gabalkii dhacahaybaa hawshaasi biyo shubahayay oo ceelkii beerta waraabinayay galabkiiba suus soo qaaday suuskiibuu u keenay umu shiid buu yidhi sidaasuu nabiga maalinkaa baahida kaga tiray abualxd ogtihiin inuu maalqabeen ahaa xoolihiisii badankood wuu bixiyey wixii kalena muslimiintaay ku baxeen sidaana wuu abu alxa iyo umu sulaym nabigu aad bay oga warqabi jireen laakiin suubanaha calayh salaat wasalaam aan dhibkiisa sheeganayninoo qarsanayay ma sheegto waa qarsadaa idan masalada way ku jirta waxaa kaloo ku jirta oo masalo muhiim ah ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushiisa iyo ambiyadiisa waxaad marar badan isagoo imtixaanaya baahi lagu imtixaani cabsi lagu imtixaani dhib badan baa qabsanaya rabbina wuxuu doonayaa ajirkooda iyo awaabkooda iyo khayrkooda inuu badiyo baahida intaa la eg iyo dhibka intaa la eg ay ku sabrayaan baa ilaahay ajir weyn iyo fadli weyn uu og yahayba ku siinaya wuxuuna rabbigeen og yahay inay maalinka iyadaa dhargaan oy adduunye helaan asaga agtiisa waxaa oga khayr badan ambiyadii rususha inay maalinka baahdaan addoonkuna waxaa wanaagsan ilaahay siduu ku maamilo u garto inuu ku qanco oo u iimaansado allah garanaya maslaxadaada wallahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahay baa maslaxada addoonka yaqaan marka baahidaa badan iyo sabirkaa badan waxay ku helayaan manaaqib iyo fadaa'il aysan ku helin ambiyadu hadday dhargaano maalinka ayada carabka la baxaan fadligaasaa ku jira ma aha bahdil iyo meel kaga dhac ambiya lagaga dhacaya iyagaa lagu karaamaynaya ashaddu nnaasi ibtilaa'an aw balaa'an alambiyaau uma alamhalu faalamhal idan baahidaani iyo rafaadkaani waa fadiilo iyo naxariis rabbi marka loo fiiriyo ajirka iyo khayrka iyo fadliga ambiyadu ka helahayaan masalada waa masale muhim jiddan ah. ku jirta masale ka khatarsan oo ah saxaabada socotay oo dhan nebi maxamed axad la baahi ah maalinkaa ma beerkiisii ayuu ku xidhay dhagax xadhig maruu ku duubay cashir buu bixinayaa qur-aan buu ka saxayaa suurat nisaa buu barayaa markii loo yeedha wax yaroo carabdhaq adduunya la helayna ilaa ay kulligood quuteen oy dhargeen oy fuleen nabigu afka ma saarin miyaad awoodi kartaan or idinku waad socotaan bal anagu horta bakhtigaaba ii bannaane ii yarkaadiinbaad dhihi markan xoogow anuu naf tirto sukan keena aan wixii kala qaybsannin xadiidkii abu hurayra ad fi saxii muslim wa fi sunan saaqi اlqawmi aakhiruhum shurba buu nabigu dabaqahayaa nabigu calayh isalaatu wasalaam hadduu baahan yahay hadduu buko hadduu berisamaad joogo xukun ilaaha iyo amar rabbi ku socdaa waxma bedelayo baahidiis waxbaan badalayso barwaaqays waxba badeli mayso ariiq ilaahay u jeexay buu ku socdaa wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim wainaka latadcuuhum ilaa siraatin mustaqiim idan waddadaasa la rabaa inaad jeexdo haddaad baahan tahay haddaad bugto haddaad eragsan tahay haddaad barisamaad joogto waa in gobannimadaada dulqaadkaada ahalnimadkaada duntaada iyo deeqsi waxba uusa iska bedelin baa la doonaya isceliso dabcigu wuu markaad gaajaysan tahay dulqaadkaa kugu yaraan firfir baa kaa kacdo nafba hadalko dhan baa ku dhibahaya laakiin waa inaad xoogow iska raadiso ayaa la doonahaya aadan waxba ka badanayn dhaqankaadi saa darteed culummo markay xadiidkaa sharxayaan saaqi lqowmi aakhiruhum shurban ay sharxayaan waxay yidhaahdeen waxaa xadiidku uu tilmaamayaa axad walba oo muslimiinta mas-uuliyad u haya ama adduunye ha noqoto ama diin ha noqotee waa in ayaga dantooda uu ka hormariyo tiisa xadiikaa tilmaamaya saaqi اlqowmi aakhiruhum shurba iyo nabi maxamed oo dhaqaanaan kugu tusay isagoo u baahi badnaa muslimiintii socdoo dhan buu wuxuu hormariyey toodii iyo dantoodii wuxuu u dambaysiiyey tiisii limaada mas-uuliyad diineed buu u hayaa waa imaamkoodii waa sheekhoodii waa aabbahood waa nabigoodii waa rasuulkoodii dheeftaani ayagu ku hormarinaya waa in ayagu horta fulaan oy quutaan oy baahitirtaan oo ma fushin haa ma dharagtan haa bal wixii soo hadha aan feeriyo hooyoo kale aabboo kale siduu caruurtiisu wixii dheefa ugu hormariyo waa in ninka mas-uuliyad diinad ummadda u haya ama adduunyo u haya tiisa uu dibdhigo oo hormariyo ta adeega bulshada uu hormariyo anugu waxayga aan meel dhigta kadib aan isu imaanno waxadaad maqasho waa nimaan xilkas ahayn hawsha ayadaa siyaasiyiinta u taallaa waxay u taallaa culummada waxay dhaheen culummada iyadu bal ganacsatada u taallaa ninka ganacsada waxaa laga rabaa badeecaduu keenayo ee uu soo waaridayo ee ummadu u keenay inay tahay badeeca ay ka faa'iideen danna ugu jirto muslimiintana ugu jirto shayba shayguu ka taya fiican yahay ka qiimo badanya waa inuu u keeno inuu asagoo ku danaysta maaha bulshada waa inuu bulshada u daneeyo asaguna shilinkiisa xalaashaha ka raadsado ayaguna inuu daneeyo bahal feega waxba ka jirin oo markii saa loo qaaba kaa dhaqaaqahay oo dilaacahay oo qosolku jab ah haddaad ummadda unka gadood u qariso maa maay taa iyadu waaba khayaaniya hishi weeye kabiira min alkabaa'ir iska bajooji midda ayadaa waxaa laga hadlaya xataa shaygii bannaanee xalaashaa in khayaana ku jirin waxaa la doonayaa inaad ummadda u danayso odan ka danaysanin saaqi lqowmi aakhiruhum shurba iyo nabigu isagoo xaalatu daruro ku jira gobonnimo isticmaalay baa la doonayaa inaad isticmaasho mar walba ilan rabbigeen baa wuxuu idin yidhi haddaad allihii aakhara rumayseen rajana aad ka leedihiin nebi maxamed iyo rasuulka iyo ibraahim waxaa idinku sugan he dayaasho fi اlmanshati wاlmakrahi fi الشhidaةi wالrakhaa fi xaalaة الdayqi wاlyusri abadan saasaa ganacsatada laga rabaa qolyaha xirafka iyo ka shaqeeyo muruqmaalka xoogooda maalee biraha tuma ama faryaamadaee ganacsiga faraha gacanta wax ka sameeya saaniciinta sidoo kale waxaa la inay ummadda u daneeyaan aalaad wanaagsan maado wanaagsan tayale ummada loo sameeyo innagu laakiin waxayna waa ka dhufso ka dhaqaaq maxaa kaa galay magacaan jirin baa laguu soo qori jayna wax laga soo waaridi indhaha lagu qaban laba maalmood kadib kabihii oo kala socdo maad arki saacaddii lagaa siiyey lagui waa orginal halkii eh, fadhidaba or maxaa ku dhacay weysadii bay eedday weysadii bay eedda lagu leeya maxay tahay baasha weysada eedaysa telefoonka wuxoo dhan baa indhaha laysqabanaya ninkaa mumud buu u danayay mise isagaa danaysta waxay yidhahdeen culummadu iska daa wax kaadan noo qabanaynin eh, naftaada waxaad la jecesha nala jeclow keliya markaad ganacsato tahay oo tahay matalan nin guryo dhisa nin badeeca kale ka shaqeeya nin farsamo noohay haya aya mas-uuliyad diineed ama adduunya muslimiinta ninku ay waxaa waajib ku ah inuu ayaga u daneeyo dantooda hormariyo tiisana dambaysiya laga rabaa hadduusan yeelin waa khaa'in adiga markaad waxaan taylahan ummadda ka gadayso ma ogosha in adiga lagaa gado asagu wuxuu ka soo adeegaya kambaniyaalka fiican annaga muxuu nagu xaabiyey wax feeg ah waxba ka jirin oo balaayo ah, oo intii kambani lala soo hadla tayada ka dil oo nuxurka ka qaad oo waxaa doonta samee hadda waxaabaa layska iibinayaa daawooyin dhacay raashin fuunda ah soomaaliya laga soo waaridaya khayaanada iyo dhagarta kaba taga waxaa laga hadlayaa iyadoo hawshuu saxan tahay waa inaad noo danayso laa yuminu axadukum hmm, xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih badeeca xun in lagaa gada guri cidhiidha inaad degta ma guri aan tayalahayn oon si fiican loo dhisin oo materiyaalkiisa iyo berihiisa iyo shubkiisa aan la kontaroolin ma ogolid war naftaada waxaad la rabteed la jecesho ummadda oo la tag waxaad jecesha in lagula qaabil ummadda la qaabil waxaad naftaada u quudho oo wanaaga ummadda u quudh dhagartan iyo khayaanadan iyo balaayadan iyo bakhtiga iska daayay mada anfacayso diinta nebi maxamed ma ogolo waad aragtaan xaaladda ruux oogu baahi badan waa maxay nin baa laga sheegay ebelow waxaa la yidhi nin raga goormo ugu rajaxun yahay markuu xiligiisa dhulka ceshan waaya buuri waa hore soomaaliyeed bini aadan hadda goormo ugu taagdaran yahay de istaagi leedahay bogi beerku ku hadhacay ee bakhtigu kuu bannaan yahay xiluu nabigu bakhtigu u bannaan yahay wuxuu samaynayaa ayaga dantooda ayaga hormari waad baahan tahay looma cuno haddaad dhiman maxaa la waa layska duwaa dhaqanka ha ilaaliyo gobonimada ha ilaaliyo dadnimada ummadda daacad ha loo noqdo dhagarta ha laga daayo khayaanada ha laga daayo haddaad guri dhisaysaan iyo haddaad dukaan joogtaan iyo haddaad dhakhaatiir iyo haddaad ganacsata tihiinba ummaddan ha laga xishoodo ilaahay laga cabsado xaqeeda ha la yska ilaaliyo waxaa idin hubaa xaqunnaas nin cune ka faa'iidi maayo xaqunnaas nin cune kama faa'iidayo dhaqan xun bay hadda bilaabeen qolyaha guryaha dhisa sida la ii sheegay inaan mar baraarujiyo waan rabay guryaha muslimiin loo dhisahayaa lacagtii baa falaydii dadka laga qaadi waa laga iibsan kadibna xafiis baa loo samayn maamulaa la dhihi kadib maxaa laga ururin waxaa lagu sheegay khadamaadkii adeegi guud guriga keen an kun toddoba kun ninba lagu qoro lacagtaa badan ee ka soo dhacaysa guriga lix iyo tobanka ama afariyo tobanka dabaaqa ah ee falaydoodba lacag toban kuna aniyo toban qolyaabaa la sheegay toban baa la sheegay toddobaa la sheegay idan lacagtii ninbaa ururinaya shaqaale yaroon macaan lahayn gabar jarjarada waxaysa mid waardiyo meesha ku qayeeloo shaydaana yaa wax lagu turtuuraya ay mid jerman lagu sheegay maamuloo afartan ama konton kun la siiyo shan boqoloo kun saddex boqoloo kun laba boqoloo kun baa akoon ugu dhici ninka guriga dhisay lix guri toban guri ninka dhisa sidaa sameeya bishu muxuu helayaa laba milyan lacaga yaa iskale hantidaada ya ninka sidaa sameeya inuusan ka faa'iidaynin baa idin qaadaya ogaada idinku meel xun buu dambaynaya waa khayaano waa khishi iyo khayaana iyo dhagar islii bay ka taagan ma aha sooti iyo heligaam lafstor maaha islii bay ka taagan tahay hawshaan aad muslimiinta ku tiri masaakiintan biilka la baxaya rafaadtan ee dalyi dibadba ka yimid ee halkan wax soo mooday wax yareed ka qaadayso wixi u sheegto wanaad ku bixiso wixii ka batana waa inaad ayaga ku soo celiso xaq ooma lihid xaaraan wey mooryaanka bannaanka taageen ee qoriga haystee dadka dhacayaa ku dhaama ila wixiisugu caddaystay adugu maxaad ugu sarraysaa idinkan idin adeegahaya fayshana waad ugoysay hawshaa iska ilaaliya si xun looma ilbaxo xaqu naas laguma ilbaxo xaq wax xalaala ah ilaahay idin siiyey wixiinaa ka shaqaysta ummaddan ayaan la dhakrin waxaa kaloo ku jira masale muhiima jiddan oo ah haddii nin walaalka ama saaxiibkaa ku marti qaado ama qada kugu yeedho ama ku yidhahdo meel hebdhaan fadhaye baan wada qadayne niman dhowra ama hal iyo labo uu jecel yahay ama hadhow uusan ka xanaaqayn waad u kaxayn kartaa adaa lagu marti aaday wadaaddo kale kuy saaxiibada wayna keena hebel baa inoo yaa ii yeedhahay haddii aduu ku yeedho warna inka idinku wadin jecel waba u arki maaye waad raacaysaa haddaad ku kalsoon tahay cidda aad wadatee kula socoto inuusan dhib u arkaynin waad geysan kartaa hawsha yaa sameeyey suubanaha asagaa loo yeedhay yuu soo kaxay suubanuhu siddeean siddeean abu talxa iyo umusalem hawshaa inaysan dhib u arkaynin bay uu nabigu u arkaayay marar badanna wuu sameeyey maruu nabigu dareemayay ninka dacwada iskale iyo weliimada iskale inuu dhibsanay dadka qaarkoodna wuxuu ku dhihi jiray anugu ooma yeedhin ninkan wuu isoo raacay u fiirsada hadda waa laba kala macne kolba kalsoonida aad ku qabto saaxiibka mid waxaa jira raba inuu keligaa kuu sheekeeyo wax kuu sheegto ruux kale oo markuu ar ruux kala soo xanaaqa isbadda indhaha caddaynaya midka asaga ah ha u kaxayna ruux kale laakiin ninkaad ku kalsoon tahay hilibkiisa iyo wanaaggiisa xerta kalena ku farxayabu toban iyo shan usii kaxee waad fahamteen bay la tahay manaa masale muhiim jiddan ah wey qolyahan masale waxaan u baraarujin wahaabiyada waxay dhaqan ka dhigteen inay dhahaan in hada qad tabicana in hada qad tabicana waa qadiyo gooni ah in hada qad tabicana haddad u idantana wuu soo gela waa xaalad gooni ah axaadiista qayb bas lagagaba dhago markaad kalsooni ku qabto ninka ku marti sooray intaad doontaad u kacin kartaa eed leedahay marka ayada maanta raashinku waa deeqayaa is leedahay waan isfahanna ayla tahay maro badan buu nabigu sameeyey saxaabadaa samayn jiray shaaficina waxay dhaheen meeshay ka qaateen walahu akhdu maa yaclamu ridaah soomaalida way yaqaanaan isku hallayn bay dameer hooyadeed hooyadeed maxaa la dabada oga nuugtaa haddaad isku hallaynaysa wadaadka idiin yeedhay shan iyo afar adoon baashi ka badbadanaynin kolba xaaladda iyo tabarta iyo qadada iyo meesha la joogo qiimaynaya waad u kaxayn kartaa waa masale jiddan waxaa kaloo ku jira masale muhiim oo dhibkaada iyo baahidada waa la qarsadaa baahi badan iyo bugto badanba waa laysku nacaabaa lay waxaasoo dhibu nabigu u maraya weliga aadoma sheegan waa qarsanaya weliba inuusan baahi haynin buu nabigu iska dhigahaya waa ka cashirka ahrinhaya ee suuratu annisaa oo qur-aanka suurada u adag ah barhaya saxaabadii masaajidkan u fadhiya ilaahay fadligiisana iska sugahaya waxaa kaloo ku jira caqliga iyo faqiga iyo cilmiga umu sulaym wa annaha kaanat afqah min zawjiha wadaadteedii abu alxaha ayadaa ka fiqi badnayd ayadaa ka fahan roonayd masalada makalama si guudna diintaba waa uga horreysa ayadaa islaamka soo gelisa waad garanaysaa umu sulaym haweenay duushay ahayd oo dagaalanta intaasoo duulaan bay nabiga u raacday sal l slam oo marka dagaalka xunayn bay goobjoog ahayd fadxu makay taagnayd howlo badan bay u soo joogtay marka waxay dhaawacay qaadi jireen biyahay soo daldali jireen ka e, marlin jireen howlo badan haddii loo baahana dagaalkay qayb qaadan jireen markay hawsha kululaato idan umusaleyn fiqigeeda iyo fahamkeedii baa ku jira haweenayda wanaagsanna inay ku kabto u khayr kuu tarta mooyee wax dhibay kuu geysan ma uu jiro waxaa kaloo ku jira daryeelka iyo danaynta saxaabadu saxaabada nabiga ay ka warqabeen wax walbay u qaban karaan ama tari karaan way tarayeen laakiin baahida iyo dhibka jiraa ka badnaa nabiguna w hawshiisa dhibkiisa waa qarsanayay intaasaan markaa un kaga baxayna cashirka wallahu subxaana wa tacala aclam